بسم الله الرحمن <clears throat> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afraad ee ka mid ah min kitaab الsunة lxarb ismaaعiil kirmani raxmat ullaahi tacaala calayh waxaynu soo maray masalaة اliimaan iyo mowqifkii salafku ka taagnaayeen iyo masalatu alqadaa waalqadar oo inoo dembeysa alqadaa waalqadar waynu soo qeexnay lugatan wa maraatibtiisana waynu soo sheegnay dawaa'ifta khilaaftay salafkana waynu tilmaannay wixii suuragal ahaa marka waxaa dhimaan marka in wax laga tilmaamo dawaa'ifta dhanka kala istaaga haddii qadariyo salafku halka ay ka istaageen nimanka yidhi ruuxa aadamaha ah ikhtiyaar iyo xorriyad iyo doorasho ma laha oo wuu qasban yahay oo waa dirqisan yahay labtirkoodu jabriyaa la yidhahdaa waa ahlulbidac hadday qolyaha nufaatu lqadar ahaayeen ama qadariyo go-aankay salafku ka qaateenna aan soo sheegnay kuwanna jabriya loo yaqaana jabriyaduna waa maxay waa dadka aaminsan adugu salaada hadda aad tukateen makhribka ah iyo midda cishahee tukan doonta in shaa allahu tacaala waxaad adugu khiyaar u leedahay oo dooranaysa mi ee waad ku qasban tahay sida markaa lagu tuuroo kale sida dhagixi ama aad meel ka soo faniinto ama lagu soo halgaado saadan khiyaar u lahayn oo kale baadan khiyaar u lahayn bay dheheen nimanka waxaa lagu daaweeyaa keliya hal daawo dhurbaaxa indhaha lagu dhuftaa un war waa sidee markuu yidhaahdana waan qasbanaha la yidhahdaa oo intaaba daawo kale ma laha soo ma qasbani miyaan khiyaar leeha mayuu ku yidhi waxaan allah kugu dirqiyey adugu ruux la tuuray oo shan dabaq laga soo tuuray ama labaatan biyaano oo dhulka lagu soo halgaaday miyuu isqaban karaa maya ma buu leeyaha maya sidaasoo kalaa tahay buu ku ninka jabriga ah markuu sidaa yidhaahdo feer baa lagu daldalaa hadduu ku qabsadaan maxaad dihi miyaad waalan tahay ma iga rabtaa oo maa sooma qasdani nin la soo tuurayso miy anugu war lama soo turinaba kasbaad u istaagaysaa iga leexo ku leeyahay markaasuu miirsan oo uu aaminhayaa inuu khiyaar uu leeyahay toori baa lagu xaabiyaa kadibna waxaa la yidhahdaa waan qasbanahay gacantaan maba xukumaba ayadaa iska socota iyadaa dadka tooriyanaysaa la yidhahdaa nimankaa warkooda marka niman wereersan weeye caqligooda waxaan ulka ahayn ma anfacdo laba kooxoodna weeye aljabriya almaxda niman la yidhaahdo jahmnu safwaan iyo kooxdiisi oo nimanka sidaa idin soo sheegay aaminsan ah iyo niman kasbiye la yidhahda kasbiyo oo yidhaahda ruuxu bini a ah kasab buu leeyahay wuxuu shaqaystuu leeyahay laakiin ma aha mukhtaar dhammaystiran waxay dhaheen waa eh, majbuurun fii suurati mukhtaar kasab kasabkaana wax jira ma aha almuhim falkan aan samaynayo doonidaydi iyo anaga aniga dhaqdhaqaaqaygu iyo howlqabadkayo wax ma ku leeyaha mise maya waxba kuma laleeyihin waxba kuma laha kasabku marka waa mid ay ku dhuuntaan oo kasbiya loo yaqaanaa ashaacirana waxaa aaminsan marka labadaa kooxood bay noqdaan aljabriya almaxda oo nimanka hore khulaat uljabriya loo yaqaano ah addoonku waa majbuur bay leeyihin wuu dirqan yahay wuu qasban yahay ee mukhayarna ma aha musayarna ma aha cafwan muyasar baan u jeedaa muyasarna ma aha farqun bayna almuyasari wاlmusayari addoonkumu waxay ilaahay qadaray oo qorshayaal loo sahlay oo asagaa samaynaya mise waa lagu socodsiinhayaa uuna wax khiyaara uu leehay ma jiro marka farqi baa u dhexeeya hawsha ayada ah nimankaa dambe kasbiya la yidhaahdaa waa niman dhib badan ayaguna wayna isku qariyaan ashaacirada ayaana macnaha aaminsan marka kasb اlashcari waxyaaba aan la fahmin bu ku jiraa macnaa aan lahayn waa un jabriyo jabriyo un la mid yihiin qadarka marka la soo waxba hadda dalabatulcilmi iyo dhegaystayaal baad iskugu jirtaane khulaasadiisu waxaa weeye khulaasadii ay bixiyeen abulcaaliya الrifaaci iyo muslim yasaar labadaa taabici baa wadaad u yimid wuxuu uhi waan wareeray qadarkii muran baa ka dhacay waa la igu wareeriyey hal erayoo meel waxaan ku dhego ii sheega waxaa dheh masalada aan ka fikirna o ka baaraandagno nusuusteeda qur-aanka aayadaha xadiidka aanu u yar ishaa yar gelina noo yarkaadi nagu soo noqo wadaaddihii marka baadhitaan bay sameeyeen labadii taabici kadib ninkii bay u yeedheen waxay dhaahdeen yakfiika min hada اlamr an taclama annahu lan yusiibaka ilaa ma kataba allahu laka wa annaka majziyu bicamalik niman ka naseexa badan miyaad aragtoo ka daacadsan waxay yidhaahdeen masalatu alqadaa waalqadar waxaa kaaga filan laba qodob inaad aaminto qodobka koobaad wuxuusan ilaahay kuu qadarin kugu dhici mahayo annahu lan yusiibaka ilaa maa kataba allahu lak wuxuu rabbi kuu qadarin kugu dhici maayo wax rabbi kuu qadarayna ku gefi maayo middaa maanka iyo maskaxda horta geli bay dhaheen qodob labaadna tilaabo labaadna qaad wa annaka majziyun bicamalik wax ka fiican miyaad garan haddii camalka aad samaysana waa lagugu abaalmarin hadduu shar yahayna shar baad ka goosan haddaad khayr samaysana khayr baad ka goosan intaa rucudha ah rucubtaa ku dheg bay dheheen kuna dhibo waad badbaadaysaa aakhare ilaahay wuxuusan qadarin kugu dhici maayo wuxuu qadarayna ku seegi maayo waxaadan samayninna lagu qabsan maayo wixii aad samaysayna waa lagugu abaalmarin wanaag iyo xumaanba way khulaaseeyeen qadarkii dhannaa inta u muhiimsanayd bay ka soo qabteen idan labadaa saxaabi ee labada taabici warkooda aad bu abu caaliya iyo muslim yasaar waxaan kaloo rabay inaan baraarujiyo meeshii ahayd maslada u dambaysay waman zacama أna qatla الnafsi laysa biqadari min allahi faqad zacama ana almaqtuula maata bigayri ajalihi faayu kufrin fii hada faayu kufrin biاllahi awdax min hada faqradii ka horaysay waxaa ku qorayd bal akala risqahu bal akala risqahu waxaa ka sii horeysay faqad zacama ana hada اlinsaana qaadirun calى an yaأkula risqa hayrihi bal akala risqahu yacni macnahay uu wadaadka qarinhayo ee muhiimka waa macnahay salafku sheegano waxaa weeye haddii la yidhaahdo haddii la yidhahdo ruuxii la dilay wuu laqmaday haddaan la dili lahaynna wuu sii noolaan lahaa la yidhaahdo taa macnaheedu waxaa weeye haddii hadda lagu yidhahdo marka lagu dilo xabad kugu dhacdo ama lagu kala gooyo cimrigaadii iyo ajalkaadii hortiibaad dhimatay oo waad ka hor dhacday lagu yidhaahdo macnahood ka soo bixi waa maxay irsaaqad kuu qadaraydoo lagu qoray baa dhiman haddaba irsaaqadii awcali uu lahaa maanta la dilay tolow yaa cuni doona markaso in lais maaha masaladaasuu ka hadlaya wadaadku hadday muctasilo yidhaahdeen ninka hadda la dilo waa cimri degdegay haddii aan la dili lahaynna wuu sii noolaan lahaa oo ajasha ilaahay u qoontay kumuusan dhimanin ee bini aadam baa laqmiyo la yidhaahdo maxaa ka soo bixi irsaaqadii laguu qoray maalinkaad xab iyo biyo ahayd ilan risqigiisii iyo ajalkiisii iyo shaqiyin wasaciidin waa la qorahaye ee meel kuu dhignayd yaa talow cuni doona aduu dhimatay tobankii sano iyo labaatankii sano iyo kugu dhimanayd ay sheegeen irsaaqadii qoontaysnayd ee taalley rabbi qoonteeyaa cuni doona waa maxay ruux kale cuni doona way hadde warkaas <laughs> warkaas aafada ah iyo meesha ku ku tilmaamaya calaa ayati xaal labada daa'ifaba qadariya iyo waa niman dhib badan ahlulbidaca salafkuna qaybana isku waafaqeen gaalnimadooda qaybana isku khilaafeen adaa la iskaga ilaaliyo sheekhu wuxuu u gudbay raxmat ullaahi tacaala caleyh masale saddexaad oo ku saabsan janno iyo naar yaa loo xukumahaya wuxuuna yidhi walaa nashhadu ooga marakici mayno calىa axadin aadame min ahli اlqiblati muslimiinta ka tirsan annahu fi naari naar inuu ku jira ka marhaati mayno lidembin dembi owgii caamilahu uu sameeyey iyo walikabiiratin macsiyo weynoo ataa bihaa uu la yimi darteed ruux muslim ah oo ahluqibla ahluqibla huna ahla tawxiid baa looga jeedaay oga markhaati kici mayna inuu ahlu naar yahay naarna uu gelaya fii xaddi daatihi ruuxan hebela cabdullaahi iyo cali iyo geedi naar buu gelaya ma dhihi mayno lidanbin camilahu aw likabiiratin ataa biha ilaa an yakuuna inuu yahay xadiiثun xadiid fii daalika arrinkaas xadiid inuu caddaynhayaba mooyeen oo xadiid uu yidhaahdo ama nas uu yidhaahdo hebel naar buu gelaya fa yurwa alxadiiثu xadiidkaa la warin kamaa jaaءa siduu ku yimid calىa maa ruwiya sidii lagu wariyey ay ruwaaddii soo wariyey kugu sheegeen baad ku sheegi kuna tilmaami wayusadiqu ruuxu wuu rumayn bihi bilxadiidi baad rumayn macnaha sheegay wayaqbalu waana ogolan wuu aqbalahaya wayaclam wuxuuna ogaan oo uu aamin ruuxa muslimka ah annahu kamaa jaa'a xadiidku siduu ku yimid inuu yahay walaa yanusu carabkana ku dhufan mahayo ashahaadata makhraati kac inuu hebel naar gala yahay xadiidku unbaa dareerin ninkii waxaa sameeya waa ahlunaar ninkii waxaa ku dhaca waa ahlunaar xadiidku siduu ahaa ambaad mari ee dhihi maysid cali baa asagoo waxaa sameeyo cali waa naar gala dhihi maysid cabdulaahi baa wixii sameeyo asagaa naargalaa dhihi mayso naar buu gelay ruuxa habar dhabin buu ku yidhi xadiidkii sidiisu ku wari sii daa ruuxu cumuumka xadiidka ha soo galo laakiin adugu dhakada ha ka saarin ilaa la helo nas caddaynaya hebel dhakada ka saaraya ya walaa yansibu shahaadata iyo walaa yanusu waa isku mid hoos kugu dhigaya waaan walaa nanusu shaaa hoos buu kugu qoraya nanusu baana ka fiican walaa nanusu shaaata cayimi mayno taasi waa tii naarta ku saabsanayd janno ka waran ayadu walaa yashhadu ka marakici maayo ruuxa muslimkee sunniga ah calىa axadin axad annahu fi ljannati jann inuu ahlu janno yahay sheegi maysid ruux mucayan ah oo bar dhaban waan dhahaynaa muslimiinto dhan jannay gelayaan baan leenahay nin la soo naara iyo nin aan la naarinba jannay ku dambayn doonaan waan odhanaynaa laakiin hebel iyo cabdullaahi iyo cali geedi baa laga hadlaya lisalaaxin wanaag dartii oo camilha uu sameeyo u dhihi mayna janna u galayaa aw likhayrin khayr ataa bihi uu la yimid awgeed dhihi mayna janna u galayaa hebel ilaa an yakuuna inuu yahay fii daalika arrinkaa jannagalka ah xadiidu inuu xadiid ku yimaada mooyeen fa yurwa alxadiidu xadiidkaa la warin kamaa jaa'a siduu nabiga ooga yimid calaa maa ru'ya laguna soo wariyey yusadiqu bihi ruuxa muslimka wuu rumayn wayaqbal wuuna ogolaan wayaclamu wuxuu ogaan annahu kamaa jaaa xadiidku siduu ku yimid inuu yahay walaa yansibu qotomin maayo ama walaa nanusu caddayn mayno carabka ku dhufan mayno ashaadka maqhraati kaca masaladan masalo culus weeye masalatu shahaada loo yaqaanaa masalatu shahaada ayaa la yidhaahdaa waa maxay waa masalo ku lugle weli qadihiya qadarkii bay lug ku leedahay ma ka fogo sababku waxaa weeye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wax walba qoondeeyey ninka naar geli allaa og midka janno ku dambayna allaa og way qoran tahay meel bayna ku taagan tahay nin walbana waddadaas ilaahay ogaa unbuu mari doonaa bicamalihi buna ku mari doonaa ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado dadkaa marka ilaahay baa kala sarsaaran doonee ilaa adugu aad nascad iyo xadiid iyo aayad iyo ijmaac aada heshay hebel magac dhabahaya waxba ha magac dhabin naartiisa iyo jannadiisa naartiisa iyo jannadiisa waa dadka laga hadlayana waa dadka ahlu qiblaha ah waa muhiim jiddan lafdiga ah walaa nashhadu calىa axadin min ahli اlqibla iska ilaali waa waa dhimbil dambas ku qarsoon weeye min ahli اlqibla haddaad ka tagto aafo kalea kugu soo boodi dadka aan islaamka ahayne gaalada yuhuudda nasaarada majuusta ninkii dhinta ee gaalnimo ku dhinta in looga makhraati kaca inuu ahlunaar yahay waa qasab ninkii ka joogsadana muslim ma aha iska ilaliya hawsha iyada ah waxaa laga hadlaya waa dadka muslimiinta ah kooda san iyo kooda xunba taasaa laga hadlaya amaa gaalada gaalnimo ku dhimatay muxuu ahaa طaa'ifo iyo qabaa'il iyo dowlado iyo afraad waa isku mid falama tabayana annahu caduwu lilaahi tabara'a minhu idan waa in goormay kugu caddaanaysaa waa intuu nool yahay ruuxu gaalnimadiisa kugu caddaan asbaabtu la yimid bay kuugu caddaan laakiin markuu dhinto maxaa kugu caddaan gaalnimana ku dhinto waxaa kuu caddaan annahu asxaabu اljaxiim inuu yahay min asxaabi اljaxiim suura tawba hawshaa ka hadashay ma kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum goorma annahum asxaabu اljaxiim goorma inoo caddaatay markay gaalnimo ku dhintaan waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun maxaa daba yaalla faulaa'ika xabadat acmaalum fi dunya wاlaakhirati wa ulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun hawshaa waxaa laga hadlaya waa dadkeennan islaamka sheegta mid islaamka ku toosan iyo mid gebidhacaba dadkeennan baa laga hadlahayaa iyo muslimiintana lamidka ama naga fiican ama naga liita laakiin gaalgeesa waaweyn meeshan ha ii soo gelinni oo gaallaba ku dhintay siduu qolyihii carbeeda yidhi baabashanooda allah u naxariisto yaan casar bidaar ku gelin bidaar gaalnimayaysan ku gelin casar hawshaa iska ilaaliya qodobkaas inaad garateen baan u malay markaad intaa la fahmo waxaynu leenahay maadaama qadiya qadar lug ay la leehay saas oogu xujiyey sheekhu masale hayb weeye allah ka warqaba adugu wixi uun laguu fasaxo nasku kuu caddeeyo ku gaabso midda labaad salafku saddex qowl bay ka qabaan iطlaaqan sheekhu uu sheegay waa sida jumhuurta ay u badnaayeen saddex qowl bay ka qabaan culamo waxay yidhaahdeen janno xagga jannadaan ka hadlaynaa maaha naarta xagga jannada waxaa un janno looga maqraati kici inuu janno ku jira yidhaahdeen ambiyada iyo rususha keliya axad ahlulqiblo o dhan iska badaaba ambiyada iyo rususha keliya looga makhraati kici annahum min ahli اljanna wa annahum fi اljanna iyagaa looga markhaati kici ra'yigaas waxaa ku tegey awsaaci iyo moxamed ibn cali bn اlxanafiya alimaam alawsaaci sidaas isagu qabay wuxuu idhi hawshaani axaadiisa ha la wariyo saa ha lagu wado laakiin hadday noqoto hebel ini hebel ah yaa janna ahlu janno ah waa in loo daayo ambiyada iyo rususha keliyan baa la hubaaye dadka kale bal dib u dhiga ayib ma aha taa macnaheedu inuu ka shakisan yahay fadliga saxaabada abubakar iyo cumar iyo cuثmaan inuu ahlu janno yihin uu ka shakisan yahay wuxuu diidan yahay baashu inay noqoto waddo furan oo tusbixi lafu nin walba ninkuu doona ku xareeyo marku wuxuu leey intan aan isku waafaqsannahay ee ambiyada rususha baluka intaan kale markaan annagoo saxaabada aan ku xarayno qolyo ahlulbidac iskaga soo urursan meesha oo dheh iyaguna waa ahlujanno marka darku rabaa inuu xidho mooyeen awsaaci ma diidano inay saxaabadu awliye ilaah ay yihiin almuhim naska awsaaci laga hayo laa nashhadu limucayanin annahu min ahli اljanna ila alambiya wاlmursaluun waxaa kaloo laga wariyaa maxamed ibnu cali bn xanafiya ra'yiga asaga kaa waad fahanteen ra'yiga labaad waa sida idoon qoran naska ku qoran weeye sida inoo caqiidat xarb ismaaciil kirmani alatii xakaaha can ahli الsunna siduu qoray waa ra'yigii jumhuuru ahlusunna ay qabeen oo waa maxay axadkii nas uu ku yimid inuu ahlu janno yahay un baanu ku dhejinaynaa carabka ree xudaybiyo baycatu ridwaan ree badar cashara almubasharuun ruux walboo nas goonaa oo ku yimid abubakar cumar cuhmaan ree badar iyo ree bactu ridwaan iyo dadkaasoo dhan ilaa nebigu wuxuu yidhi ruux ree ka qayb galay beder iyo baycatu ridwaan lan yadkhula الnaar naar ma gelahayo xaaib baa addoonkiisa ka eedshaday wuxuu ninka xaaib wuu idhibay wallee naar buu gelahayaa nebiga wuxuu uhi kadabta alaysa min ahli badrin wاlxudaybiya nacam buu hi lan yadkhula axadu minhum الnaar aslan